alxamdu lilahi wakafى wsalaaة wasalaamu calى cibaadihi aladina اصطafى wعalى alihi وaصxaabihi اlakhyaar wعalى الtaabiciina lahm bإxsaan wman saara bsunatihi wاhtadaa bihadyihi ilى ywm اddiin wabacd waa xadiidka sideed boqol iyo labiyo konton ee ka mida kitaabu nikaax kitaabka guurka ka waramaya waxa aynu arkaynay maxaa xalaala maxaa se xaraama guurka waxaynu arkaynay guurka la diiday iyo ka la ogolyahay usluubka wanaagsan ee la doonayo heshiiska in loo saxeexo heshiis aada u muhiima oo heshiisyada kale ilaa toban shay kaga duwanaa inuu yahayna waa soo aragnay waaya wuu ka xasaasisan yahay kuwa kale kaleo dhan waayo waxaa ka soo baxaya awlaad iyo ubad sidaa darteed baa haddii si gafa ay u dhacdo dee khatarteeda uu yeelan karaa qofkii sabab u ahaa marka qofkiina waxa nasiib darro ah dee garacaan u dhalin in loo qabsado aakhiro oo aynu uga jeedno qofka muftiga ah ama u meheriyaha ah ama u qiilbaya waxaan sharci ahayn dee dadkii caamad ahaa ee waxaan uu u sameeyey iyagoo aqoon may lahayn oo lama qabsanayo laakiin qofkii waxaan farsameeyey ayaa dembiga lagu leeyahay sidaa darteed bay haboon tahay alixtiyaad fi labdaac wixii budciga iyo arrimaha dumarka ku saabsan qofku inuu ku dadaalo sida ixtiyaadka leh sida dadaalka badan xalaal miirashadu ay ku jirto waayo waa arrin la weyn oo aan la fudaysan karin wadaanow garacaanu dhalin yaa lagu qabto maa nin laga haya macnaheedu waxa weeye iska ilaali masalooyinka adigoo manfac yar oo adduunyo eeganaya inaad khalad ku dhacdo wa can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday can ishikaar guurka isla lugqaadka la idhaahdo washikaar shikaarkuna waxa weeye an yuzawija arajulu inuu ninku guuriyo ibnatah inantiisii calaa shardiye an yuzawijahu laakhar ka kalena inuu u guuriyo ibnatahu inantiisa walaysa baynahumaa iyadoo aanu u dhaxaynin labadaa lasu guurin laysu guurinayo ama la isdhaafsanayo shadaaq wax meherina iyadoo la cayimaynoonu meesha oolin muttafaqun calayhi labada imaam bukhaari iyo muslim way isla waafaqeen soo saaristiisa xadiidka waitafaqa waxay isla waafaqeen min wajhin aakhara wajhi kale si kale xadiidka dariiqo kale ku wariyeen calaa ana tafsiira shiqaar shiqaarka waxa la yidhaahdo oo la fasiray min kalaami naafic naafic ibnu cabdillaahi ibni cumar inuu maaragtay yahay tafsiirkiisi oo aan hadalkii nebiga ahayn sidaasay isla waafaqeen waayahay labada sheekh xadiidkani waxa uu sheegayaa inuu guurkii leeyahay sidii iibkaba qaar bayc la diiday u jiray halkana guur la diiday baa jira waxaa ka mida nikaaxa loo yaqaan nikaaxu shikaar waxaa ka mida nikaaxu lmutca oo soo socda shikaarku markiisa hore waxa weeyaan alrafcu waa iyadoo la kor yeelo shakara alkalbu rijlahu lyabuun aygu lugtiibuu kor u fidiyey si uu talleejiyo waa ka lugta kor u qaada marka halkanna isla lugqaad waxaynu u nidhi laba nin baa isu imanayo oo waa dhaqan ay carabtu yaqaaneen wuxuu leeyahy hebelow inantaada ii guuri anna waa inaan tayda ku guuriya ama inantaydaan ku guurinayaa bishard adiguna taada ii guuri bishard lugteeda inaanad qabanin jeero anigu aan qabto mar ay noqoto wey arrintaas oo adigu aanaad iga horeynin laakiin way isku xidhanta marka rafcu rijc unbay tanina ka socotaa halkaasu luqaad ayuu ka yimi marka waxaa fasiray naafic oo maaragtay ruwaadda xadiidka ka mid ah waxa uu ku fasiray nin baa u guurinaya nin inantiisa waxaan u leeyahy adiguna ii guuri inantaada labadaa miyaraynu isdhaafsanaynaa wax meherina ma jiro marka meherkii habluhu qaadan lahaayeen ee cawradooda iyo budcigooda ay dhaafsan lahaayeen labada oday ayaa isdhaafsaday oo kani guurintii uu kan u guuriyey meherkiisii wuxuu ka dhigay inuu kaa kala weydaarsado marka labadoodan un baa kala faa'iideen labadii hablood waxba may faa'iideen laba sababoodba a'imadu ah ama laba cilaba way u tilmaameen xikmadda loo diiday inay tahay ta hore weeyaane sadaaqii iyo meherkii meherkiiyo muhiimha oo caqadka iyo guurka dee qayb ka mid ahaa ayaa meesha laga saaray oo labadii qof baa laga calafgooyey labadii hablood labadii hablood bay u heshiiyeen labadii hablood bay kala guursadeen yaradna waxay ka dhigteen meherkoodii waa isku aamusiiyeen arrinta labaad ee xaaraantinimaysee waxa weeye guurku waxa uu ka madhnaa tacliiq iyo shardi labadaba inaanu shardina lahayn tacliiqna lahayn waa inuu ahaadaa heshiis mudlaqa oo sii daysanoo waxna aanu ku xidhnayn waktina lahayn marka sidaad arkaysa shardi baa ku xidhanba guurki waa adigoo yidhi oo kale inantaydaan kuu guurinaya bisharti haddaad gaarigaaga iga iibiso maxaa isdaba dhigay dee <laughs> lama bahna guurka shuruudihiisay ka mid tahay marka hore shuruudu sixati zawaaj shuruudaha uu ku ansaxayo an yakuna an yakuuna naajizan hayra mucallaq inuu go-an yahay waxna aanu ku xidhnayn marka labadaas sababoodba fuqahadu qaarna waxay qaateen calaad ah shardiga ka soo baxaya xaaraantinimeeyey qaarna waxay leeyihiin walaysa baynahumaa sadaaq meher la-aantan ayay xaaraantinimaysa si kastaba dheh nebigu miduu diiday way calayhi salaatu wasalaam ibnu xajar waxa uu iftiiminayaa inta la isla waafaqsan yahay inay xadiidkii rasuulka tahay waxa weeye nahaa rasuulullaahi can ishiqaaq intaasaa la isla waafaqsan yahay amaa tafsiirkan dambe ee sheegaya washiqaaru iyo intaa ka dambaysa waxa ay labada imaamba isla waafaqeen meelo kale bukhaari iyo muslim min kalaami naafic bni cabdillaahi bni cumar hadalkii naafic inuu yahay naafic baa doonay shikaarkani waxa uu yahay inuu iftiimiyo markaasuu dabeetana sidaa u dhigay marka waa ka loo yaqaano mudrajun fii aakhiri alxadiid mudrajka qaybaha loo yaqaano waa kalaam la xidhiidha kalaamu raawin bilxadiidi tasala duuna bayaanin mudrajan qad culima macnaha raawiga hadalkiisiio xadiidkii la xidhiidha duuna bayaan isagoo aan cadaynin hadduu caddeeyo tafsiir baa la ydhaha laakiin haddii aanu cadaynin mudraj baa la ydhaha mudraj mudraj fii aakhiri alxadiid wa mudraj fii wasat alxadiid wa mudraj fii awal alxadiid intaba wuu jiraa marka mudraj fii aakhiri alxadiid weeye kaniyo isaguna wuu fasiray tafsiirkanna waa tafsiir saxa waxa halkaa laga faaidaysanaya in macnaha waxay sii xoojinaysaa arrintaas sababtu ma aha oo keliya meher la-aantan ee xataa sababo kalea jiri kara oo maaragtay uu ka mid yahay taa aynu soo sheegnay tacliiqaas ah. waay kaas wey marka nikaaxa noocaas kuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kayru saxiix nahyigani wuxuu tilmaamaya inuu faasid yahay waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa xadiidka wujuubu nusx lilmuwaliya waaya falaa yajuuzu taswiijuha bikayri kufrin ligaradi lwaliyi wamaqsidi inanta in loo daneeyo weyi macnaha waaligu waa inaanu danaysaninoo qofkan uu guurinayo maslaxaduu ka raadsanayo iyo maaluu ka raadsanayo waa inaanu arrintaas eegin laakiin waa inuu inanta iyo mustaqbalkeeda iyo wanaaggiisa eegaa hasaynu ka qaadanayna xadiidka waxa aynu ka faa'idaysanayna haddii labadan arrin la waayo oo guurkoodu labadan arrin uu ka madax bannaan yahay dee way kala guursan karaa sideeduu uga guursan karaa ninku sodogii ninuu inan ka qabay isaguna wuu uga geed fadhiisan karaa inantiisa haddaan dee la isku xidhay haddii wax shardiyah iyo wax la isku gadayo oo la isdhexgelinaya aanay jirin hebeloo inan uu ka qabay isna tiisa wuu siin karaa waa wax iska caadi ee waa shuruudan iyo waxaan jaanjaamiyey meesha waa waxaan ku xidhan wey ee lama laha sodogaa inan ha ka guursan arrintu musaa maaha taa ufaah culimadu waa isna waafaqsay nikaaxa noocani in uu burayo waاkhtalafuu fii buطlaani sababta burisayna markaynu soo koobno waa labadaa sababoon aynu soo sheegnay waa shardiga iyo iyo maya ee eh, waxa weeyaan meher la-aan fi lxadiid taxriim istiqlaal almuwadif walwaali maa taxta yadihi min camalin limaslaxatihi alkhaasa qofka danguud ummadda uga mas-uula dee isagoo waa xaaraan inuu ka faa'idaysto awoodda u leey inuu kaga faa'idaysto waayo agoontii aad haystay iyo inantii aad ka mas-uulka ahayd iyo dadkii caa'iladaada ka tirsanaa ayaa lagu yihi kaga faaidaysanin awoodda dee mid madaxtinimo ka sii weyn hayana hadalkeeda daa ama maaragtay maal u maleynaya maslaxadda caamkaa ah inaad uga faaidayso mooyaane taada khaaska ah inaad ku faaidaysato maya waa latiifada laga qaadanay nahaa rasuul lahi can ishiaar washikaaru buu ku yihi xadiidka eeg an yuzawija arajulu ninbaa guurinaya ibnatahu inantiisuu nin guurinaya calaa calaada waa shardiye eh. calaa an yuzawijahu inuu u guuriyo isaguna alaakharu kaa kalena inuu guuriyo ibnatahu inantiisa inantayda waan kuu guurinayaa bishar adiguna taada ii guuri walaysa baynahumaa sadaa iyadoonu meherba jirinba waitafaqaa min wajhin aakhara cala ana tafsiira shikaari min kalaami naafic wa hadalkii wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana jaariyata bikra inan dhalinyaro ah aan carma lahayna shabada ayaa atat inabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga u timi fadakarad waxay nebiga u sheegtay anna abaahaa aabbaheed zawajahaa wuu guuriyo ninbuu u guuriyey wa hiya kaariha iyada oo kahanaysa oo nacaysa mid aanay jeclayn mid aanan doonayn buu odaygii igu riixay bay fakhayalahaa rasuulu laahi sal allahu alayhi wasalam nebigu khiyaar buu siiyey wuu khiyaar geliyey waxau hi laki khiyaar khiyaar baad leedahay rawaahu axmed wa daawuud wa bnu wa ucila bilirsaal irsaal baa lagu cileeyey laakiin waa qolana mawsuul bay ka dhigtay qolana mursal qolada markaa mawsuulka ayaa la rajaxay waalxadiidu xasan xadiidka marka laga waa xadiid xujogala wey xadiidkan macnaha uu bixinayaa waxa weeye inantii in lagala tashado guur haddii aan lagala tashanin ee lagu qasbo qof sidaanay doonayn wuxuu caddaynayaa xadiidkan inay ikhtiyaar leedahay ikhtiyaarkaasoo looga jeedo waana iskala joogi kartaa ninkaa loo guuriyo xaas way u noqon kartaa qaadigana way tegi kartaa way u caban kartaa way ka fasakhan kartaa labadaba wuxuu xadiidku meesha ka saaraya ijbaar alwaliy mas-uulka inanta ah, sida maala aimada qaarkood ay qabaan madhabu shaaficiya oo kale aabbaha iyo weliga labadaas aabbaha iyo awowga labadaasay ku tilmaamaan weli mujbira waa weli inanta dirqihi kara bay yidhahdeen oo cid aanay doonayn ku dirqihi karaa kaana meeshuu ka saaraya xadiidku marka dee qofkii sida aynu xalaysaba soo arkaynay hadday carmal tahay hadday inan tahayba istidaan baa lagama maarmaana in meeshii raali noqosho jiro sidaasay sharafta qoyskuna ku jirtaa iyo dhismihiisa iyo wada odaygii baa la raali gelinaya macnaha mas-uulkii inanta sawjkii baa la raali gelinaya inantii baa la raali gelinaya wax kale iska daayo sodohdii in la raali geliyo wey aar culimada qaarkood daciifay ku tilmaameen qaarkana naxasa ayaa waxa uu leeyahay aamiru nisaa biummahaatihim dumarka kala tashada hooyooyinkood oryaha aada doonaysaan inaad guursataan hooyadood kala tashada hooyadeed kala tashada sodohda sodohda haddaad ka dulboodo arrinkaagu waxa weeye haani gunbay ka tobantaa haantii gunta way ka dalooshaa haani gunbay ka tobantaa marka sodohdu haddii ay wax kula wado arrinkaagu tiirsan yahay walaa sadaq baan kula hadli karin walaa seedi walaa odayaal kale inanka inantu way heshiiyeen ha loo dhisa un bay odhanaysa waa maxay hadalka kale la wadaa dadku way sogol yihiin dee kii kale nimanka seediyaashiiyo cidda soo fadhiisata weligood ba ha hadleen adduun lagu xidhaansa laakiin haddii iyadu ay soo taagan oo la jiido oo ay meeshaa aanay waxba ka ogolayn dhan ay kaga soo wareegtada kubadda dhinacun bay ka soo laabi cadhada ay qabto mar unbay fuli reerkoo dhisanna ha ahaatee waa arrin la tijaabiye wey marka waa in sodohda gaar loo raaligeliyaa sodoga gaar loo raaligeliyaa maxaan ku dhahdaa inantii wuxoo dhan qoys barakaysan baa la doonayaayo labada dambe ku raaxaysan karaanoo mujtamacu uu ka nasan kara hawshiisa oo wuxu kordhin kara mujtamaca laakiin meel suuq madoo lama baana xaaj ismaaciil baa xalaysa show markii aynu sharxaynay buu ka yaabayoo de caawa waxaynu gallay buu ihi suuqii madoobaa ee guurka <laughs> suuqii madoobaa macnaha suuq madow looma baahna suuqii madoobaa ee ganacsigeenu khadyaan ka taagana kii madoobaa ee guurkuna hadduu ku biiro meeshaasi way wareereysaa mujtamacaas sidaa darteed wuxuu waa inuu caddaadaa arrinkaasi waa inuu cadyahay waaya marka saasuu tilmaamay xadiidkaas waa sir weyn wey oo ku jirta meesha inaguna waynu aragnaa runtii waxaa haddaba culimadu ay maaragtay leeyihin sida hadda ibnu taymiyaba uu sharxayo raximahullah in masalan qofka guur lagu dirqii karaa waa inanta aan qaan gaadhin inanta yar ee aan maslaxadeeda dooran karin da-da yar ee aan qaan gaadhin dee ee agoonta xoolaha loo hayay dee xilihiina waa loo hayn karaayo waa la jahayn karaa taasoo kale unbaa suuragal ah laakiin qofkii weynaa maya marka raali noqoshahaas waa laga maarmaan wey aصaxiixu anahu laysa lilabi ijbaaru bnatihi اlbaaliga alcaaqila cala nikaaxi miman laa tardaa kuma dirqii kara cid aanay ogolayn fainahu ida kana laa yujbiruha calى bayci shayi min maaliha fakayfa yujbiruha calى budciha aladii dararu ikraahiha calayhi acdamu min darari ilmaal waxaanu ku dirqii karin weligii alaabteeda cidday ka iibinayso hadday tidhaahdo anigu aabba alaabtayda hebel baan ka iibinaya kama iibinayo sida kan kalead ka iibinaysaa ma odhan karo walaha xuriyatu tasaruf xuriyaddii tasarufkay leedaho cidda ay xoolaheeda ka iibinayso iyada khiyaaru leh iyo ciday siinayso maxaad u malinkay guursanaysa ee carruur ka dhalaya ee carruurteeda aabbaheed noqonaya mustaqbalkeedii ay ku aaminsayna hadalkeeda taa raali noqosho waa inuu jira kuma diri karo haddii taa la dhaafana xadiidkani wuxuu cadaynayaa in fasakh jirayo gabadhan inay ahayd iyo mid kale inay ahayd waa lasii sii hubin markii nebigu uu khiyaar ka siiyey ayay iyaduna dee aragtay inuu arinku adkaanayo hadday aabbaheed ku adkayso markaasay tidhi iska ogolaaday haatan nebi alla iska ogolaaday ee waxaan sheegayay oo aan uga jeeday in arinka raggu keligii aanu lahayn ayaan muujinaya macnaa golabtankayga kor hadduu hirgalay oo dee xaqaygii aan yeeshay oo gacanta la ii geliyay aabbahay u tanaasulay ina wanaagsan bahedo waxay tihi mar haddii dee warku caddaaday raggun baan wax tusay inaanay hablahaas jujuubi karaynin dee okolaabaybayt aabbahay haatan waa ka ducaysanaya sida innaga waxay iska dhacda mararka qaarkood in gabadhu ninaanay doonaynin oo ama xoola lagu eegtay ama xigto iyo tal uu yahay lagu eegtay inuu yidhaahdo uun aabba adaan kugu ninkaasaan aabba kugu duceeyey heblaaya ina wanaagsan male dadaaba iga tala qaadanaysa duca iyo habaar miduun dooro aabbo haddaad duca iga doonaysa kaasaan kugu duceeyey dee kolkay taagan tahay habaar iyo duco dee qofkii bani aadamka ahaa uu damqanaya dib markay u saalantahe wuxu odhanaysaa barota ducadu un qaada kan waxaad doontaana kala yeesheena kolada habeenka hore khaalajisana oo dabeedna way ka soo boodi waa arrin adag wey qofkii maal buu eeg eh, masaalax adduunya inta badan dadka ayay dhacdaa marka taasoo kale aragti waayo waxaa kaloo culimadu laga fahmayaaba inaa xadiid xataa haddii gabadh uu qabanin oo ay la noolaan kari weydo suu lmucaashara lisuuihi fi lmucaashara macnaha la dhaqankiisiioo xumaaday oo cudurdaar ay u leedahay ama moralkeeduba dee uu dhinto in iyada qudhigeeda ay codsan karto furiinka waxay soo deliishadeen xadiid saxiixo bukhaari ku sugan aynu soo marnayoo haabit ibnu qays asxaabigii la odhanayay xaaskiisa kasoo soo cadartay waxay tihi waxaan sababihi ma jiro oo maaragtay aan ku ceebeynaya laakiin waan isla soo taagay abateedkaygii baa dhintay dee maaragtay malaa xagga muuqaalkiisiiyo waxaase ka yara cabatay nebigu calayhi salaatu wasalaam kumuu dirqiin isagiina xaquu lahaa kamuu qaadin isagii muu odhanin shakila-aan isqanci oo niyooduunoo dee ku sabir muu odhanin talada halkaa kamuu bilaadin markuu arkay meesha inaanay raja ku jirin ayuunbuu ninkii weydiiyeyoo waar dee sidaasay leedo cabashadaasaa jirtee balka warra adigaana xaqa furiinka lahaaye dee kolkuu isagii u bandhigay isna uu ogaa ooridiisan inaanay abateed uhaynin halkaa haddii lasii dhaafana dardar ku dhufo unay dhali karto dee beertaydii un hay celisay buuhi haddaba beertaydii un hay celisay waanu celinayaabay tii sidii baa markaa uu ku yimi furiinkaas waxaynu taa uga jeednaa ninkiiyo gabadhu marka isdiidaan in lagula cararo qaadiga oo xag fasak lagu karbaasho waxaa ka roon isaga in laga furdaamiyo isaga in laga furdaamiyo oo meeshii isqancina ay timaado oo laydhaa war dee ruuxani haddii ay ku diiday aynaan wada socon karaynin dhandhankii qoysnimo aanu jirin de iska sii daa isagii intaa loo bandhigo isagiina uu ku qanco isagoo xola inuu furo leannahu fasakan dee dadku dareenka ay ka qabaan waxa weya in qasab lagaga furay suuragalna ay noqon karto inaanu garba ahayn oo waasito iyo laaluush iyo xoogxoog iyo waxaasibaa ka uraya dabeedna inay inantii marka warqadeeda saa loo eega la arko inay tahay sii qaadiga fasaka inay guurba weydo oo kuwii guursan lahaa warqadaa fasakha unay ku dhaafaan suuragal ah marka inaan lagu degdegina ba la dayo walow lacag la siiyana ha ahaatee arrin misaa doonaysaana inay tidhaahdo hadday doonayso marka adigu almuhim iyada oo xadiidka taasaa laga faa'idaysanaya fiihi daliilun cala ana almarata laa tujbaru cala albaqaa'i maca zawjin laa tardaahu wa annahu yajibu talbiyatu alabiha idaa alabat faska nikaaxiha macnaha haddii uu isagu arkay inaanu weli karayn waxba yuu canaadin kol hadduu arka meeshii abateed inaanu jirna iska sii daa taasina kama saarayso sabirka qoysaska inay qoysaskiisu sabraan waa mid sharciga uu farayo eh, oo qofku qofka kale u sabro oo aan lagu degdegin waxa furin kale leannahu aar baa wuxuu aha almukhtalicaat huna almalcuunaat dumarka dalqadda doonaya inay ninka ka iibsadaan way nacdala yihiin macnaa wax sababi iyadoonu jirin marka nusuusta waa la isa akriyaya xaala bixaala iyadoo maaragtay wakti walba midkiisa la eegayo وعن الحسن عن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبgu waxa uhi أيuma امرأة gabar kasta oo زawجha waliyaani laba weli ay guuriyaan laba qof oo ka mas-uula ayaa guuriyey fahiya iyadu lilأwali minhuma koodii horeeyey ayaa guurkiisu uu ansaxaya lilأwali minhuma ka hore ninka hore guurkiisa ansaxaya rawaahu axmed wlarbaca waxasanahu tirmidi xadiidku waa xasan weyn wilaayadu dee horey way tartiibsan tahay marka qofkii u horeeyo jooga ka kale ma guurin karo masalan aabihiioo jooga awowgii ma guurin karo hadduu guuriyana horeynu usoo aragnay inay ku xidhan tahay kii xaqan lahaa inuu ansixiyo hadduu awowgii guuriyo dee aabihii waa inu ansixiyaa ogolaada taas taaseh laakiin hadday siman yihiin waa laba walaal oo labayo isku aabbiyo hooye ayi ama laba walaal oo ay isku aabban yihiin ama laba adeer kana ninkan u guuriyey kana ninkan u guuriyey waxaa la rabaa dadki in la kala saaro o aanay raggani dumar gabadhan isku qabsanin kee loo daynayaa labadii qofna way darajadooda way sinayd dee kii horaa loo daynaya alxaqu liman sabaqa xaqa ciddii usoo horaysa aleh saasuu sharcigu kala xadiyay faidaa wujida waliyaani fii jihati waaxidati wa darajati waaxida wa min xaysu alquwa fii mustawaa waaxid shuruudoodii o dhanna waa laga helay markaa saxa caqdu lwali minhuma labada ka hore ayuu caqadkiisu ansaxaya wa saara alcaqdu athaani baila haddii laakiin mid aan xaqii lahayn uu guuriyo kii xaqa lahaana uu dambeeyo ka dambe u ansaxaya saasaa loo tartiib waa tartiib ulawliyaa wey waxaa halkaa markaa laga eegayaa dee ciddii kufka u ahayd iyo ciddii ma garanaysaa waxyaabo badan baa marka la geeyo wax sababahoo kale waa inaanay jirin wey labada ninba waa u kuf labada weliba xaqan way lahaayeen markaasoo kale wey taana waynu soo sheegnay xadiidku wuxuu faa'ideynaya low zawajha albaciidu min alawliyaai maca wujuudi laqrabi ana alcaqda laa yasix kii foga hadduu guuriyo iyadoo kii dhowaa joogo ma ansaxayo wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi ayumaa cabdin addoon kasta oo tazawaja guursada bikayri idni mawaaliih sayidkiisa ama sayidyaasiisa oo aan u fasixin kii lahaay oon u fasixin hadduu iska guursado aw ahli ama ehelkiisa iyo ciddii lahayd oon fasixin hadduu guursado fahuwa caahir waa zani rawaahu axmed waabu daawud watirmidi wasaxaxahu wakadalika ibnu xibbaan intaasoo dhami way wariyeen xadiidkuna waa xasan addoommaha ma hayne ee waxau xadiidkani ka warramaya shardi inay tahay marka addoonku uu gabadh guursanayo in uu weydiisto ogolaansho uu ka haysto sayidkiisa sayidkiisa waa inuu ka haysto ila xuquuq baa imanaysa xuquuqda cidda bixinaysa waa sayidka meherka iyo masruufka ila addoonku waxma yeeshe isagii baa maala ah. sidaa darteed kii bixinay de waa in wax la weydiiyaa sida addoontiiba de haddii nin loo guurinayo kii guurinaya uu kan u yahay marka ninkiina waa saas wey naaqis can ilaxraam min dalika anahu laa yamliku lmaal walow ucdiya maala hadii xoolo la siiyo xoolaha wuxuunoo yeelanaya si toosa maal haddii addoon la siiyo tilqaa'iya si toosa waxa u yeelanaya sayidkiisa marka halkaasuu xadiidkuna tilmaamaya waa in xaqdhowrkii sayid meesha uu jiraa ayumaa cabdin tazawaja bikayri mawaalih mawlihiisu waa sayidkiisa aw ahlihi bikayri ahlihi iyadoo bikayri idin ahli ehelkiisii aanu ogolaan sawacaahi sinuu ku dhacay kaas marka dee gabadhiina meherkeediiyo xasuusiin doona xeer ciqaabeedna ma jire eh. dee shubha meesha jirtay sidaa daraaddeed waa kala dhaqaajinayaan weya caqadkan unbaa ah mid buray waaya jumhuur culamaai yadra'uuna can ilcabdi alxad ida kaana jaahilan itaxriim mar hadduu dee xaaraanta ka jaahiliya وعn abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal nebigu waxau ihi laa yujmacu lama kulminayo oo guur laguma kulminayo bayna almar'ati gabadha wa cammatihaa iyo edadeed walaa bayna almar'ati gabadh iyo wa khaalatihaa iyo habaryarteed muttafaqu calayh xadiidku waa bukhaari iyo muslim baa labadooda labadooda saxiix kusoo saaray waxaynu halka ka bilaabaynaa almuxaramaat min annisaa dumarka guurkoodu xaraamta yahay dumarka guurkoodu uu xaraamta yahay marka halkan waxau xadiidkan sheegay laba dumar la guursan karin midi waxa weeyaan xaaska iyo eedadeed xaaska iyo habaryadkeed labadaas waay saasuu tilmaamay sida xadiidkan kuxigaaba uu le laa yankixu lmuxrimu walaa yunkax muxrimkii ma guursanayo loomana guurinayo oo loo soo aqbali maayo walaa yakub walaa yukhdabu calayh walaa yakub isagu khudba samayna gabadh dooni maayo khidba walaa yukhdabu calayhi isagana lagama dooni karo doonintii iyo meherintii labaduba way xidhan yihiin wanabiyu tazawaja maymuunata wahuwa xalaal isagoo aan muxrim ahayn buu nebigu guursaday maymuuna marka intaasiba uu ka ishaarayo qaarkood xagga dambe ayuu ku keeni doonaa laa yankixu zani almajluud ila mila adigu tiro aan qur-aanka intooda badani ku sheegnayn ayaa halkanu ku xusaya intii qur-aanku uu sheegay dumarkaa guurkooda u xaraamta yahay sida suuratu nisaa qaybaheeda kore oo kale iyada aada isuguma wada mashquulin waayo qur-aankii ku cadi laakiin wuxuu u yaro badiyey kuwa ah, halkaana aan ku sheegnayn ama qur-aankuba aanu sheegin haday qur-aanka ku sheegayna meelo kale ku sheegay si kooban igu sheegay waan tajmacuu bayna aluktayn qur-aanku wuxuu sheegay laba habloodoo walaalaah inaan lagu kulminin guurka eedadii iyo habaryatiina xadiidkan saxiixa ah bukhaari iyo muslim ku sugan oo miisaankiisa leh ayaa isaguna sheegaya acla saxiixi maa calayhi itafaqa famaa rawa aljucfiyu fardan yuntaqa saxiix waxaa u sarreeya ka ay isla waafaqeen werintiisa bukhaari iyo muslim ayaa u sarreeya waa maraatib saxiix aclaa maraatib saxiix buu taagan yahay waxaynu uga jeednaa naska qur-aanka sida loogu daliishanayo dumarkaa guurkoodu muxaramka yahay ayuunbaa loogu daliishanaya ka sunahana markuu ansaxu sugan yahay marka waataynu dee habeenkii dhaweyso tafsiirka aynu kaga aynu soo koobnay oo kolley dee shariifkuna waa duuban yahay haddaynu wax yar dul marno qofkii aan halkaa maaragtay dariskaa ku taxnay ama muraajaco caamabaa iska noqoto iyadoo kuwana uu yaro kala fogfogeeyo halkooda aynu aynugu tegi doonno insha allahu waxa aynu soo nidhi soddon bay ahaayeen dumarkaa guurkoodu xaraamta yahay soddonkaa toddobe xagga nasabkay xaraam ku ahaayeen toddobena xagga nuugmada toddobena xagga musaharada iyo xidhiisinimada sagaalna siyaabo mutafariqahoo kala duduwan baynu soo nidhi marka soddonkaa koob iyo tobanna waxaa xurmadoodu ay ahayd mid muaqata oo muddo ku xidhan sagaal iyo tobanna waxa ay ahayd mid muabada oo weligeedba marka toddobadii xagga nasabka waxa weeyaan inta ku xeeran qofka ee dumara sida masel hooyadii iyo inantiisa iyo walaashii eddadii iyo habaryartii iyo inantu abtiga u yahay ama adeerka ruba u yahay toddobadaasi xagga nugmada markay noqotana dee iyadana waa xaraam weeye oo masalan haddii aad tidhaahdo sawirkooda sida uu noqonayo gabadha aada adeerka u tahay dee waxa wey walaalkaagii aan naaska wada saqdeen idantuu dhalay gabadha ad abtiga u tahayna waxa weeyaan maxay tii dee walaashaa ay wada jaqeen naaska walaashaa macnaha gabadh ay naaska wada jaqeen ta ay dhashay nin wey iyaduna saasaad u waday hooyadaa waa tii ku jaqsiisay maxaan ku idhaahdaa haaidada watay aabbaha saasuu u wado qofku macnaha sawir yar un baynu ka siinaynaa oo waxaad iska garan karaysa habaryartaa watay hooyadaa wada shaqeyn halkaa ka wada asalkeedhabana markaan leenahay hooyada iyo inantaada kolkaynu leenahay waxaad isweydiin kartaa oo talow ayeeyadii xaggay marta iyo bintulibni macnaha bintulbint tii loosii awowga ahaa iyo xaggay marta waxa ay noqonaysaa hooye marka la leeyahay waa silsilada hooyada halkaa soo marta iyo wixii aabo u hooye ahaa iyo wixii hooye u ahaa ayeeyooyinkii waa hooye un kolka inantaada la leeyahayna silsiladaa wixii ka baxoo dham waa inantii wey inantaada iyo kuwa ay sii dhashay iyo alu majar waaya iyo inankaagu dee hawlaha u dhalay todobada xagga ah, nasabka iyo toddobada nuugmadu afar iyo tobankaasay noqonayaan toddobada xagga masalan musaharada iyo xidhiitinimada afar guurkooda xaaraanti xaaraan tahay mu'abad buu ahaa baynu nidhi sida eh, matal gabadhii aad u ahayd sodoga ee inankaagu qabay alxalaail alxaliila kanu maaragtay qur-aanku magacaa bixiyey iyo kii macnaa inanka iyo aayadii oo iyadana dee aabbo xaaskiisii adigana aayo ku ah iyo tii rabiibada ahayd xaaskaagu ay wadatay oo xaaska maaragtay de waa inantaadii unbay xisaabsan tahay qur-aanku uu ku tilmaamay inay dhabtaada ku jiifto iyo soobahdii afartaasi waa xidhiifinimo soodohdaadii iyo rabiibadaadii gabadhii inanka ee aada sodonka u ahayd si aayada ku ahayd dhinacan kale kolkaad u baydhana laba halkan aynu ku hayna xaaska eedadeed iyo habaryarkeed dee walaasheedna raace marka afar hore iyo toddobadan iyo saddexdan baan ujeeda marka saddexdan kulmin bay xaaraan ku yihiin walaasheed eedada habaryarkeed koob iyo labaatan hadday halkaasi noqdeen kuwa mutafariqa ah ee siyaabo kala duwan guurkoodu xaraam ku ahaa qaar ka mida xaggan uu sheekhu ku tirin doono qur-aankuna maaragtay meelo kala duwan uu ku sheegay waxaa ka mid noqonaya tii hanaad alkhamis waynu arki doona baabkana uu kusoo aroorinaya alkhamis hadduu afar qabatu hanaad xalaalo maaha tii uu saddexda dalqaboo fura ilaa ay nin kala guursato xalaalo maaha oo dee waa ka nasku tilmaamaya fain dalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayra waayo waxaa kaloo xalaal ahayn tii almulaacana eh, suuratu nuur bilowgeedaa ka warramaya mar haddii lacaan dhex maro oo lacnadihii iyo qadabkii iyo wixii la isku tuuro iyadana xurmadeedu waa muabad weyn waayo waxa kale oo aan banaanayn halkaas saxbaynu ku sheegnay gabadhii nin qabo almuxsanaatu min annisaa iyo tii ka cido tirsanaysa nin furay maaha ata adiga kaa cido tirsanaysa adiga hadday kaa cido tirsanayso dee waad soo ceshan karaysa waxdhiba ma leh ee nin kalaa furay ka cido tirsanaysa walaa taczimuu cuqdat nikaaxi xataa yabluga alkitaabu ajalah labadaana waa loo geynaya waa shan weeye afarta kalena waxay noqonayaan tii kaafirada ahayd iyo mushrikadii iyo zaaniyadii iyo addoontii waxaa soo raacaya maxay ee halkan laftigeeda muxrimadii baynu ku arkaynaa tii markaa xaajiyad ahayd marka dhanna tobanna waa noqon karaan waxaa kale noqon karaan adigu sagaal labadaba waay intabana dee nusuustaa wada sheegaya qur-aan iyo xadiidba marka kuwaasi buu qayb kamida xusaya intaa wixii aan ahayn guurkoodu dee xalaalku noqonaya sida masalan gabadh aabbahaa qabo hooyadeed maxaad ka yeeli karaysaa <laughs> aabbahaa sodohdii bal ka sheekee xaggaad u kaxayn dee liiskan miyay ku jirtaa de xalaal bay noqonaysaa ada isagay soddon huse dee adiga soddon kumaa rabiibadiisi ka waran rabiibadiisi macnaha ehm, aayadaa inanteed odayguna xaggii inanta ukacay xaggii soddon islaanta kacay adiguna xaggii inantaad ukacday de waa qoy soo ururay a fiican ama aayadaa walaasheed de adiguna waad guursan odayguna dee inantan u qabaadna Ah, xidid unbaa dee laydin wadaya marka liiskan marka lasoo koobo wixii aan liiskan ku jirin baa dee meesha ka baxaya waay xagga nuugmada ayaad moodaa culimadu inay dhinaca musaaharada iyo nuugmada iskalay inay leeyihiin musaaharadu iyo way kala duwan yihiin ah, xagga markaa nasr laakiin wuxunay noqonaysaa yuxarim min aridaaci maa yuxarimu min anasr nabigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah nuugmada waxa xaaraan ku noqda wixii nasabkaba xaaraan ku noqda wixii nasabka xaaraan ku ah marka ciddii aan nuugmo ku wada xidhiidheen ee xaaraan kaaga kaa noqotay cidda kusii xidhiidhsan ee sidii nasabka halkiisii ugu xidhan iyaduna xaaraanbu guurkeedu noqonaya markaynu si basiira usheegno kooban waa intaa weyn marka bal inta uu ka sheegaynu arka sidaasuu tilmaamay xadiidkani inaan labadaa qof xaaska lala kulmin karaynin waa dee gacal bay noqdeen ehm, iyaga lafdigoodiibaa maaragtay ehelnimadii soo galay ixaash baa imanaya iyo khajiraad iyo dareen saa darteed baa maaragtay aanay banaanayn kulmintooda taxriimu ljamci bayna alkhtayn wa bayna almar'ati wa camatiha wa bayna almar'ati wa khaalatiha mujmacun calayh waa masale la isla waafaqay sidaa dee nusuusta saxiixa ah ay tilmaamayso qala shaykhu lislaam ama almuxaramaatu binnasab faddaabitu fii daabidka lagu soo ururinayaa waxa weeye dumarka nasabka ku xaaraana waxa weeyaan in la yidhaahdo aqaaribta ama a dadka abtirsiimada lale ninka xagga nasabka dhammaantood iyaga iyo wixii dhaleenba oo kaa xaraam marka laga reebo Eh, hablaha edada hablaha abaryarsa hablaha abtiga iyo hablaha edooyinka kolkaa afartaa laga reebo inta kugu xeeran iyaga iyo wixii ay sii dhaleedba waa guurkooda xaraam buu noqonaya taxriimu ljamci bayna almar'atayn isagana daabid buu leeyahay qaacido koobaysa gabadha iyo kuwa aan lala kulmin karayn waxaa la odhan doonaa yaxrumu aljamcu bayna kulli imra'atayn low kaanat ixdaahumaa dakran wاlأkraa untaa xaruma nikaaxuhu laha waa labadaa weeye haddii midkood ay la tahay ta kalena ay dhadig tahay cid kasta oo laba kasta oon isguursan karayn markuu kana lab yahay kana dhadig yahay lama jamcin karo kana lab noqday kana dhadig markaa lama mar haddaanay isguursan karayn iyagana kol hadday dhadig noqdeen lama jamcin karo tii riaacina waa kaan kaga warramay taa riaacu sii yaro badinaya iyo tafaasiisheeda wacan cusmaana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi laa yankixu guursan maayo almuxrimu walaa yunkax loona guurin maayo macnee waxa wey isagu guursan maayo walaa yunkaxu loo guurin maayo loo soo aqbali maayo wakiilma samaysanayo laa yankixu isagu toos lama baashirayo walaa yunkaxu loo guurin maayo wakiil samaysan maayo laa yatasawaj walaa yuzawiju kayrahu cid kalena u guurin maayo ka majhuulkaas ku fasiray walaa yunkaxu walaa yunkaxu ay lahu isaga loo guurin maayo isaga walaa yuzawiju hayrahu ayuu ku fasirayoo waxa uu leeyahay walaa yuzawiju hayruhu lahu cid kale isaga u guurin mayso walaa yakhubu walaa yukhabu calayh walaa yakhkubu khidbo samayn maayo guur dalbi maayo walaa yuktabu calayhi isagana laga dalbi maayo oo warcad arinantanasi ma jirto isiyana ma jirto halkaasi ku xihan cibaado waktigaa qaybsan wakti xaqi ilaahay baa la wadaa wakti xaqii ummaddaa la wadaa wakti aqaagi xaqii ehelkaad wadaa wakti xaqii naftaadaad wadaa walaabudda min tartiibi اxuquuq walaabudda an yucdaa kulu dii xaqin xaqah cid walba xaqeedi waa in la siiyaa xaqii ilaahay baa waktigan u carbunay u xidhan yahay markaa guur iyo aroos iyo hawlo kale hawshaasi xajkana waa adiga arko waa jihaad ninka jihaadkaa ku jira wuu ka jiifsaamayaa gudana kari maayo hadduu hawlahan kale galo raqbadiisi iyo abateedkiisi iyo rawxaaniyaadkiisi iyo iqbaalkiisa wixii soo jeedkii la doonayey ayaa meel kale ukacaya nin guur iyo gabadh u hamooday dee muxuu ducaysan xajgeliyu dawaaf meel kalu barayaabe nebi ambiyada ka mid kamida ah waa xadiis saxiixa ah, nabigu alayh isalaatu wasalam wuxu nebi ambiyada ka mid a ah ayaa duulay col buu kaxaystay wuxuu ihi war laba mee saddex qof midna yuu iraacin buui qalbigoodu ma soo jeedo wey nin guri bineeya oo saqafka uu marayo oon weli daboolin nin ka sugaya neef geela oo rimay ah doonayo inuu waktigaa ka dhaliyo oo dhowriyo toban bilood intuu soo sugayey waktigii ay dhalki cusub dhalki cusub noqon lahayd sugaya ee caanaheeda uu cabbi lahaa ka dhalinayoole tan ka warkee warajulu tazawaja imra'a walamaa yabni biha iyo nin gabadh meheriyo weli aqalgalkii aan gaadhin doonaya inuu weli marxala xasaas marxaladdii xasaasiga ahayd buu maraya ee dhan walba uu iska eegay markaasuu leeyahy barotasan xareeyo arkaasina yuu raacin bu <laughs> waa col jabiyo saddexdaasi oo mid waliba xagga dambu ka fikiraya marka waxaynu uga jeednaa marxaladani waa marxalad ilaahay u xidhan saa darteed in maaragtay hawlaha la dhex gala maa waaya marka dee wakti buu ku xidhan yahay waa kuwii markaa wakti uu ku xidhnaa guurkooda haddii ay dee xalaalood xalaal noqonaya guurka wakti kooban ba wey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala tazawaja nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu guursaday maymuunata xaaskiisii maymuuna wahuwa muxrim isaga oo xaj xidhan muttafaqun calayh bal kaa aragta ku xigane walimuslimin can maymuunata nafsiha maymuuna nafteeda waxaa laga wariyey radia allahu canha ilahay ka raali noqday ana anabiya sala allahu alayhi wasalam tazawajaha tazawajaha wahuwa xalaal isagoo xalaalab u guursaday waa tartiibta iyo wuxuu ku barayaa sida nusuusta loo daliishado iyo sida nusuusta aan loogu kala qabyaaladeenina la isula akriyo ilan waa kitaab yaraan bay ka mid tahay haddii xadiisna aad ku dhegto xadiidna aad iska dhagatirto ood muraayadaha ka dallaacaso waxa wey kani waa nebigu ka yimi kana nebigu ka yimi labada waa la isla akriyaya waa la jamcinaya haddii la jamcin kari waayo waxaa la ysaga dhigayaa naasik iyo mansuuq haddii laba taariikhdoodii la fahmi waaynay tawaqaf intuu ilaahay cid u iftiiminayo waa laga joogsanaya ama uruqu tarjiix oo ilaa kontameeye gaadhaya loo gudbayaa labadan xadiid ayaa mid waxa uu tilmaamaya in nebigu xaaskan guursado isaga oo xaj xidhan waanaynu soo aragnay inuu xadiiskaa hore u diiday qofkii xaajiga ahaa inuu wax guursado marka adigoo dabeetana ka yaabsan buu kan ka daba keenay markaasaa maymuunada laftigeedii baa sheegtay inuu nebigu guursaday isaga oo xalaala marka labada xadiis way istacaarudeen midna uu warinaya ibnu cabaas midna maymuuna ayaa warinaysa naasix iyo mansuuq la dhigayo laakiin waa la kala rajaxaya in dee la jamciyaana ma suurogelayso laisu geeyo inaynu jamcinaa ma suurogelayso oo muxrim buu ahaa iyo xalaal buu ahaa meel dhexo laysugu keeno ma leh waa haa iyo mayabay ka dhigan meel laysku qabadsiiye male walaabuda min tarjiix waa in la kala rajaxo sidee loo kala rajaxaya adiga haddii lagu weydiiyo dee marta u horreya ad ohanaysa wallaahi arrinkani ibnu cabaas ma khuseeye inantan maymuunu khuseeya marka arrinku qofka xogogaalka u ah ayaa xaqiiqadiisa garan karaya xaqiiqadiisa qofka sii garan karayaa waxa weeye kan ay si toosa u khuseynayso oo imika haddii gabadh la meheriyo oo adigaagii markhaatiga ahaa beri dambe lagu weydiiyo la idhaahdo meherkii gabadhu imisuu ahaad markhaatiga ka ahay inaad jeejeesataa laga yaabo muddada muddo dheer bay ahayde bal aan u fikiro laakiin labada isguursaday haddii la weydiiye ka war maxay odhanayaan dee midna ku midna ka shakii maayo intaasu hamu mid waliba leeyahy ila waa xaalad isaga qusaynaysa oo waaba maalintiisiiyo miyuu ilaawayaaba meel bay kaga dhegan tahay tanna waa wixii ay eeganaysay kana waa wixii laga doonayay markaas gabadhan arinka khuseynayay baa qisada xogagaal u ah aa siyaabaha loo kala rajaxo wakadalik abuu raafic ninka laodhan jiro safiirkii ahaa macnaha kii heshiiska isaga dabqaadaya nebigii oridan ee heshiisiiye maaragtay xidhiirka sameeyey ayaa isaguna tilmaamay inuu nebigu guursaday oridan isagoo xalaala ah. marka qisada qofka ay taabanayso iyo qof kale markay iskhilaafaan kay taabanaysa looga qaateena marka ibnu cabaaskiisa waxa lagu xukumaya anaha wahmu waa ismootiif tanna waa marka saasaa loo kala rajaxaya sidaa darteed buu kaana horreysiiyey kii laga guurayay buu horreysiiyey kii la qaadanayana wuu dambaysiiyey saasay isu masaxayaane ugow duruqu tarjiix marka had iyo jeer asxaabtu ay iskhilaafaan sababaha ay isla khilaafaan waxaa ka mida inuu midna xaqiiqadii hayo midna wahmi uu ku dhaco oo kale waaya marka intaasu sharaxa ku wada wa can cuqbata bni caamir radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxa waxau yihi ina axaqa ashuruud shuruud waxa ugu habboon an yuwafaa bihi in la oofiyo shardiga ugu mudan in la oofiyo oo aan la dakirin waxa weeye maa shay weeye waa maa shardi weeye istaxlaltum bihi alfuruuj cawrada dumarka ku xalaashateen muttafaqu calayh xadiidkani waxa uu tilmaamaya guurka waa inagii soo nidho waa inaan shardi lagu xidhin shardigaa inaan lagu xidhin ereygaasi inaanu mudlaq ahayn laakiin muqayad uu yahay shardi aan dhib lahayn iyo shardi dhib leh iyo shardi wanaagsan intaba uu noqon karaa marka shardiga la diiday waxa weeye shardiga aan kitaabka ilaahayna ku jirin shardiga caqadka ka soo horjeeda shardiga wax fasahaadin karaa shardigaa wey laakiin shuruudda maal muqtada alcaqd caqadku wa uu keensanayo ama shuruudda mubaaxa ah ee haddii la oofiyo aan caqadka waxba u dhimaynin ama shuruudda aan daliil ka hor imanayn waa la oofinaya taas wey ah, marka xadiidkani waxa uu tilmaamay saxeixahay waa haddii shardi la oofinayo shardiga in la oofiyo wey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi almuslimuuna calaa shuruuihim ummadda islaamku shuruudda ay dhigatay ku dul suganyina kama baxaan ilaahayna wuxuu uhi subxaana yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud heshiisyada oofiya caqadka qoyska la gasheen caqadka maamulka la gasheen caqalka dawladaha la gasheen ee maaragtay caalamiga caqad kasta oo markaa saxa ha la oofiyo yaan laga bixin haddaba shardiga ugu mudan in la oofiyo waa ka farjiga lagu xalaashaday gabadhii haddaad shardi udhigto oo ama iyadii ay shardi kuu dhigto fuli haka bixi saasuu tilmaamaya waa labadii midkood baa shardi dhigtay shardigaa markaa haddii uu shardi maqsuuda yahay oo lagama maarmaana ah, oo la waayo fasakh bay leedahay iyadii isagiina fasakh buu leeyahy waxyaabaha gabadh lagu fasakhi karo ku jiraa kani ama caqadkiiba dee lagu kala tegi karayo ilaa shan shay bay kusoo ururin jireen shardi la waayo meherkii oo qabla dukuul macnaha meherkii oo xaala oo qabla dukuulaho la waayo ceebihii aynu xagga dambe ku arki doono oo mid kamidii u yimaado iyo iyadii oo ku dul xorowda nafaqadii oo uu kari kari waayo iyana u safri kari weydo ilaa shantaa shar suul bay qaarkood ku daraan la dhaqankii xumaada ilahay aan loo dul qaadan karinoo sharcigu ogolayn waaya marka shuruudda saasaynu kala qaadayna shuruudda masalan waxaa kamid a waxay tihi waa inuu yahay qof diinle waa shardi muhiima qof akhlaaqle waa inuu yahay waa shardi muhiim oo islaamkaa shardiyeyda isagii wuxuu i shardigay inay inan tahay oo anay carma lahayn waaba la waayeyba shardi baa laga baxay shuruudda maaragtay muhiimka ayay kamid tahay shuruudda aan waxba dhibayn ee caqadku keenayo ee noqon karta taxsiilulxaasil iyana dhib male waxay tii bishardi hadduu i guursanayo de waa inuu masruufa kii caqadkaa keenayay bishard waa inuu hee maxay guriga geeyaa haddaama banaan buu joojinaya caqadkaa keenaya dee waa qofkiioo waajib ku nadray oo kala un de marka horeu iska sii waajib aha taxsiilulxaasil wey laa faaidata fiih waaya shuruudaha markaa dee dhib leh waxaa ka mid a ah, waxay leedahay haddaadi guursanayso bishardi tii horeed qabtay ka takhalus sidii kuwii heesi jireen maxaa ay odhan jireen iyada tuura aniga he <laughs> aniga ii tali bay war taa hore iska takhalus bay tiri o aniga ii tali taa hore haddaad sii qabto way iska dhacdaa ma ogti waktiyadan dambe ninbaa gabar jeclaanaya waxay leedahay war ilaa wa ilaa anigu eh, maahi mid mid lala qabayo waan hinaasabadnahay islaantaada hore iska dee waa yahay buuli waa baail shardigaas nebigu xadiid saxiixeynka ku sugan min xadiidi abi hurayra waxa uu ihi nahaa rasuulu llahi an tas'ala almar'atu dalaaqa ukhtiha litakfa'a maa fii inaa'iha gabadhu yay weydiisanin tii hore in la furo si ay labada fujaanba isugu foororiso arsaaqadii tii hore iyo teeda si ay isugu shubato iyay weydiisani buu nabigu yhi alayhi salaatu wasalaam waa shardi baila ah. shuruudaha maala sida muhiimkaa ah waxaa ka mida ah, waxay leedahay meherhays iyo caqadkaa keenaya ha laakiin meherku waa inuu noqdaa wax i cayiman waa inuu gaari noqdaa guri noqdaa mael bedlad noqdaa dahab noqdaa wax cayiman ha laiga dhigo way iska fiican laa ba dhib male cayimana la taaban karaya macnaha marka shardigii sharciga golya waa la fulin ki aan ogolayn lama fulinayo taasma iskugu sooraraysa waxaad halkaa ka arkaysa sharcigeena xaniifka ah ee qur-aan iyo xadiidba sida aada iyo aada ula dadaalay arinka guurka iyo xaqa oorida wacaashiruuhuna bilmacruuf walahuna milu ladii calayhina bilmacruuf wakayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd waakhadna minkum miihaaqa haliiba intaasoo aayadoodba ilahay wuxu uhi si fiican dumarkii ula dhaqda mar kale waxau ihi dumarku waxay idinku leeyihiin waxay leeyihiin xaqa iyaga lagu leeyahay oo kale hadduu ninku xaq ku leey iyana xaq bay leedahay mar kale waxau ihi dumarka ha ka qaadina wixii aad siiseen iyadoo isu galmooteen oo cawradoodii ku xalaashateen miyaydaan xishoonaynin wey nabigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwadaac tartaarankiisii u dambeeyey waataquu llaha fi nnisaa war ilaahay kaga cabsado dumarka fainakum akhadtumuuhuna biamaanati illaah ilaahay ammaanadiisii oo qaadeen wey ammaanaa allah ilaahay ammaanadiisay ka tahay ooridi lagugu aamina layidhi ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah kelmadda qabiltu aad tidhi baad ku xalaashatay cawradeeda kaa xaaraan tahay fastawsuu fiihina khayra war khayr isu dardaarma kani ha idhaahda ka kale war oridaada hagaasi isaguna ha isku qanciyo oridaada hagaasi kullu dalik qoloba qolada kale wacan salamata bni lakwac radia allahu canhu qaal rakasa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu rukseeyey ogolaaday weeye caama awdaas sanadkii sideedaade awdaas fi lmutcati nikaaxa lmutca guurka meher shardiga la yidhaahdo u ogolaaday alaaata ayaamin saddex maalmood uma nahaa canhaa mutcadaa wuu diiday meheru shardiga waxa la yidhaha rawaahu muslim guurarka la diiday waxaa ka mid a ah, ka aynu u naqaano meheru shardiga sharcigana waxaa la yidhaha nikaaxu lmutca innaga waxaa loo yaqaana meheru shardi ay yidhaahdaa dadka shaqaalaha iyo kuwa safarka badan iyo askaraha iyo waxaasaa isticmaalaysa halkan xoogaa yaro joogayaa mid buu odhanaya laba bilood aan yar wada joogno meel kaleu tegaya laba bilood ilaa ay soo ururayaan marka dambe qaar uu dhalay oo isba garan laha ila midibo gobol buu ka yimid marka sharcigeenu waa diiday waayo nikaaxu waa inuu ka madhnaado tacliiq iyo taqiiq waa inaan wakti loo qabanin oonu dheyt lahayn waa inaanu wax ku calaqan yahayna jirin nikaaxu shikaarkii mucalaq waa kana waa waktigaa loo diiday wakti in loo qabto maaha waa shay lagu qaadanayo inuu noqdo muabad awdaaskani wuxuu ahaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka xoreeyey sanadii sideedaad waa kii xunayn weeraray markii hore asxaabta laga adkaday laakiin markii dambe iyaguna cadowgii jabiyeen cadowgiibaa fuluul yeeshay oo iniba macnaa firdhay oo iniba meel martay qayb kamida ah nimankii carbeed ee nabiga la baa meel awdaas la yidhaahdo lixdan kilomitr bari ka xigta maka ayay galeen halkii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, ku weeraray abu camir alashcari col hogaaminayu u diray halkiibaa hilfaan loo qaaday muddaa meesha la joogay oo nimanku ehm, reer daaif aad bay u adkaayeen waa la mari waayey ilaa qayb kamida lagama tegey muddadii la joogay buu markaa saddex cisho kamida xalaaleeyey nikaaxulmutca dabeetana waa la nahiyey intii ka dambeysay axaadiistan dambena eeg nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam waa xadiidka cali can ilmutcati caama khaybara mutcada wuu nahiyey nebigu sanadii khaybar ee toddobaad oo sanadka sideedaad ka horreeyeyba wacan caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu nahaa wuxuu diiday can mutcati nisaai dumarka in meheru shardi lagula dhaqmo wa can akli lxumuri alahliya dameeraha inala jooga in la cunana waa diiday hilibkooda yowma khaybara maalintii dagaalkii khaybar ee yuhuudda lala dagaalamaya sanadii toddobaad wa can rabiica can rabiici bni sabra can abihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi inii kuntu anigu waxaan ahaa dadyahow adintu lakum waxaan idiin fasaxay fi listimtaaci min annisaa dumarka inaad mutco kula dhaqantaan iyo meherushadii berigii hore waan idiin ogolaa wa ina allaha ilaahay qad xarama daalika arrintaa wuu xaaraantinimeeyey ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamaha xalaal ma aha faman kaana cindahu qofka agtiisa uu yahay minhunna dumarka shay-un mid ka mid ahoo meherushardi uu ku qabay falyufli sabiilaha wadadeeda ha u baneeyo falyukli ha u baneeyo oo halligareeyo sabiilaha waddadeeda ha iska sii daayo walaa ta'khuduu ha qaadanina oo ha kala harina idaa aataytumuuhunna shay-an haddii aa wax siiseen waxaad siiseen haddii uu jiro dee farjigeedii baa ku xalaafteen ha kala harina axaadiistan markaynu soo ururino waxay tilmaamayaan mar in la fasaxay bahasha mutcada dabeetana uu nebigu nahiyey sanadii khaybar intii ka horeysay mar bay fasaxayd khaybar baa ayaa uu nebigu nahiyey calayhi salaatu wasalaam haddana sanadii sideedaad ayuu saddex cisho ogolaaday oo wuu nahiyey oo waa diiday marka waxyaabuhu raaciya waxaa kamida dameeraho berigii hore cunugoodu xalaal ahayd berigii duruufta iska adkayd ayaa iyadana sanadaa toddobaad la xaaraantinineeyey wuxuu nebigu amar ku bixiyey ilaa qiyaamaha in arinkaa laga joogsado oo xaraam u yahay ninkii gabadh sidaa ku qabayna ha sii daayo meherkeediina ha u daayo ilan cawradeedu ku xalaashaday oo dukuulku ugu sugmaye warkaasi saasuu ku dhan yahay muslimiintuna way isla waafaqeen meheru shardiga waxaa la yidhahdaa inuu xaraam yahay culimada muslimiintu salafan wa khalafan way isla waafaqeen qolaan lagu xisaabtamayn qowlkoodo shiicada la idhaahdo ayaa kusii dhegan kuwaasi baa maaragtay qaatay ilaahayna waxau ihi waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila cala aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum ayru maluumiin faman ibtaaa waraaa dalika faulaaika hum lcaaduun markaas zawaajna ma aha milkulyamiinna ma aha halkaasay ku hadhay wax meeru shardi la idhaadoo banaanay ma jiro waa filaya iminka inuu aada u yaryahay marka inahaas uu maaragtay ka hadlayo aqwaasha culimada iyo aada sii urinayayo xadiiskana uu sharxayo nuxurkooduna uu noqonayo nikaaxu waxaa lagama maarmaana inuu yahay tabiid laa taqiid mid weligiina ah oo aan muddo ku xidhnayn haddii la baneeyey tanna waa la nasa